بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مسألة الأصح كأصح جواز التكليف كلفد بناني ذي ذوي bilmuxaali mid mustaxiil a la ysku kalifo muطlaqan kiyoon la kala qaadaynin kaasi wuxuu yahay wa wuquucuhu dhicidiisa weeye walasaxu asaxu wuquucuhu dhicidiisa weeye bilmuxaal ay wuquucu takliif kelifaadda dhicideeda bilmuxaali la isku kalifo wuxuu mustaxiil u noqday litacalluqi cilmi illaah ilaahay cilmigiisa ku tacalluqidiisa uu ilaahay og yahay bicadami wuquucihi dhicidiisa la'aantii faqad oo keliya wa jawaazuhu bannaanidiisa ayaa asaxa walasaxu jawaazu takliif asaxu waa inuu takliifku jaa-is yahay bimaa kii laysku kelifo lam yaxsul uuna xasilin sharduhu shardigiisa asharciyu ee sharciga ah kalkaafiri gaalkiiba weeyi bilfuruuci furuucdii ayaa lagu kalifayaa wa wuquucuhu wuuna dhacay wal asaxu wuquucuhu gaalka inuu mukalaf yahay oo furuucda lagu kalifayna waa mid dhacday oo shareecadeenna inoogu jirtaa mas'alatun laa takliifa takliifi ma jirto ilaa bificlin ficil in laysku kalifo mooyaane laa takliifa ilaa bificlin falmukallafu bihi ka laysku kalifayo fi nahyi waktiga nahyigi ihi alkafu waa joogsiga ama ka hadhidda awil intihaaka joogsiga weeyi laga joogsanayo fil asaxi qowlka sixada badan walasaxu asaxu waxa weeyaan anna takliifa iskalifiddu iyo takliifku yatacallaqu wuxuu ku tacalluqaa bilficli ficilka ayuu ku tacalluqaa qabla almubaasharati intii aan lala mubaasharoon een la samaynin ficilka ayuu ku tacalluqayaa bacda dukhuuli waqtihi waqtigiisu intuu galay kadib ayuu ku tacalluqi ilzaaman buu ugu tacalluqi laazimin wa qablahu waqtigiisu intuuna gelinna wuu ku tacalluqi iclaaman buu ugu tacalluqi wargelin wa annahu takliifkii yastamiru wa annahu ilzaamkii yastamiru joogto ayuu ahaan xaalal mubaasharati xilliga mubaasharadana joogtu ahaani mas'alatun alasaxu asaxu anna takliifa takliifkii yasixu wuu asaxayaa maca cilmi laamiri ka ku amraya cilmigiisa maciisa faqad oo keliya isagoo keliyihii uu cil og yahay intifaa'a shardi wuquucihi dhicidiisa shardigii loo shardiyayey oo anfoomay ayuu og yahay aamirku cinda waqtigii buuna anfooyaya waqtigiisu markuu gaadhu anfoomaya ka amri rajulin nin amarkii oo kaleba weeye bisawmi yowmin maalin soonkeed la amro maalinka oo culima la ogaaday mowtuhu inuu dhimanayo qablahu ka hor wanahu takliifkii yaclamuhu wuu ogaanayaa takliifka alma'muuru ma'muurku isra alamri isla amarka gadaashiisa sidaa marka loo amro ayuu ogaanayaa takliifkani inay saaran taha inuu saaran yahay mas'ala khaatimatun alxukmu xukunkii qad yatacallaqu inuu ku tacalluqo ayaa la arkaa ashyaada calaa tartiibi tartiib inuu ugu tacaluqo ayaa la arkaa awil awilbedeli amase bedelba inuu ugu tacaluqo ayaa la arkaa fa waxa xaaraana markaa aljamcu in la jamciyo wixii tartiibka uu ugu tacaluqay ama uu bedelka ugu tacaluqay fa yaxrumu aljamcu tartiibkiina jamacaa xaaraan noqon bedelkiina jamacaa xaaraan noqon ow yubaaxu ama mubaax buu noqonoo waa la bannaynayaa laba mas'alo wey yubaaxu iyo tartiibkiina mubaax buu noqon bedelkiina mubaax buu noqon ow yusannu ama waa la sunnaynayo tartiibkiibaa sunno noqon ama bedelkiibaa sunno noqon lix mas'alo ayaa ka soo baxay markaa culima aynu eegno mas'alatun alasaxu jawaazu takliifi bilmuxaali muطlaqan sheekhu halkan wuxuu inagala hadlayaa ama uu inoo tilmaamayaa inuu bannaan yahay shay mustaxiil ah in ummadda lagu kelifo ayuu inoo sheegaya horta ilaahay way nagu kelifi karaa buu ku leeyahay shay mustaxiil ah shay muxaal ah ayaa la atakliifu bilmuxaal waa shay iska bannaan asaxa marka la eego sidaa ayuu sheekhu ku yidhi asaxa marka la eego atakliif bilmuxaal way iska bannaan tahay oo ilaahay wuxuu ku odhan karaa bay ka dhigan tahay kan qaad adigoo miskiin kan yara ama dhulka qaad bade dhulka qaad waan ku kalifay waxaan kugu kalifay inaad duusho inaad duusho waan ku kalifay waxaan kugu kalifay inaad dhulkao dhan ba qaado halkaa ayuu sheekhu la marayo masale caynkaa u dhigan ayuu inoo sheegay uu leeyahy ka waa la isku kalifi karayaae la socda buu ku yidhi haddaba masaladani waa sidee sawkii ilaahay aayad qur-aana ku yidhi laa yukalifu nafsan ilaa wuscahaa ilaahay waxaa lagu kelifayaa wuxuu ku kelifayaa uun dadka waxay awoodayaan kartidaadun baa lagugu kelifi baa lagu yidhi laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa waa maxay inaad duushaa lagu kelifiyo inaad dhulka qaadaa lagu kelifi iyo inaad masaajidkan gebigiisaba dhabarka saarato gidaarkaasoodan duminin uun isku day inaad aduu rido maad ridi kartaa makaanaa tahay miyaad shiidi arki doonaa masalada sida looga jeedo culima laba mas'alo ayaa jira labada mas'alo jira waxa weeye horta ilaahay muu inagu kalifay waxaynaan karaynin oo ma dhacday oo qur'aanka ma laga helayaa shay aynaan karayn oo laynagu kalifay mayse mayse inagu kalifi karaa waxaynaan karaynin labadaa su-aalood way kala duwan yihiin la socda labada suaalood maxaynu nidhi labada su-aalood ilaah subxaanahu wa tacaala maynagu kalifay oo mukalaf maynagaga dhigay waxaynaan karayn masaajidkan qaadiyo duuliyo dhulka qaadiyo ilahay waxaa muu inagu kelifay may inaguma kelifin ilaahay inaguma kelifinoo waxaadan karaynin ilaahay horta kuguma kelifin kolka waxaa jira wuquucu waa inuu ilaahay kugu kelifo wuquucaasi horta ma jiro waxaadan karaynin markaad xaggaa ka eegeyso waynu kala qaadi doonaa laakiin xataa mid dhacay baa jire eh, oo laynagu kelifay wuu jiraa isaga laftiisu eh. mid adan samayn haddana lagu kelifay wuu jiraaye oo qur-aanku inoogu kaasine eh eegulka waxaa la eegayaa wuquucu waa ilaahay maynagu kelifay oo qur-aanka ma ku jiraa in lagugu kelifay masaajidkan inaad qaado adigoo miskiinkan yara midna waxa weeye ilaahay maynagu kelifi karaa eeg haddaba inagumaba kelifin laakiin maynagu kelifi karaa jawaaskan uu ka hadlayaa horta ilaahay maynagu kelifi karaa wey isagoon dhicinba oon inagu kelifinba oo qur hadda aan ku jirin horta mumkin ma yahay oo ilan jawaaska mumkin bay qolada cilmulkalaamka u isticmaalaane ereygan jawaaz ee jawaazuhu lagu leeyahy jawaazu takliifi waa mumkinu takliif weeye way dhici karaysayoo ilaahay wax ka hortaagani ilaahay wax u diidani ilaahay wuxuu kaga baqayaa ma jirto waxaadan karayn inuu kugu kalifo way dhici kartaa jawaazu takliifi bilmuxaal macnaheegu waxa weye way dhici kartaa ilaahay inuu kugu kalifo laakiin miyay dhacday dee maya hadda mayla socotiin halkaa masaladaa waayla socotiin baan umalaynaya waxaa jira ereyga jawaasa cilmigan cilmulkalaamka asxaabulkalaamku waxay u isticmaalaan jawaaska shayga mumkinka abay ah u isticmaalaan mumkinku waa shay labadaba dhbadha inuu sidan udhaciyo inuu sidan udhacaba badha kolkaa oo de wax ilaahay awooddiisii ka hortaagani ma jirto oo ilaahay waa facaalun limaa yuriid hadduu dooni lahaa ilaahay inuu ku yidhahdo duul de wuu ku ka hortaagan halka laga hadlaya waa halkaa hadduu dooni lahaa dhulka qaad inuu ilaahay ku yidhahdo de yaa ka hortaagan eeg waa facaalu limaa yuriid wuxuu doono ilaahay wuu sameeyaa wuxuu doonana ilaahay wuu kugu kelifi karaa almuxaal marka la leeyahay waa shay adan samayn karaynin oo awooddaada ka baxsan saddex baa muxaalka loo qaybiyaa culimo mas'aladani lix bay noqoni hadaba saddex ayaa muxaalka loo qaybiyaa inuu yahay muxaalku muxaalun caqlan inuu caqliga mustaxiil ku yahay caqliga inuu mustaxiil ku yahay waa adoo lagu yidhaahdo maalan dhulka qaadoo kale caqliga waa mustaxiil iyo muxaalun caadatan inuu caadada mustaxiil ku noqdo waa nin cagalo oo carar la yidhi waad waad cagaloadahay orodoo carar caadadaa diiday ama adigoo diyaaradna bereten lagu yidhaahdo diyaarad ama tareen ama gaadhi dheereeye la bereten dee caadada agtooda waa mustaxiil weeyi wax dhacaya ma aha caadada agteeda mayla socotaa hadda waa muxaalun caqlan adigoo lagu yidhaha dhulka qaad ama masaajkanba qaad iyo muxaalun caadatan adigoo lagula diyaaradan ama tareenkan la beratan iyo muxaalun litacaluqi cilmi اllaahi tacaala bicadami wuquucihi shaygani muxaal buu noqdayo ilaahay cilmigiisa ayaa ku tacalluqay isagoo sidiisa mumkin u ah ayuu ilaahay cilmigiisu ku tacalluqay waxaan inuuna marnaba dhacaynin ilaahay baa og inuuna waxaani marnaba dhacaynin waa muxaal waxa ilaahay uu ogaado marnaba inuuna dhacayn dee ma dhacayo wax ilaahay og yahay inuuna dhacaynin miyuu dhici ilaahay baaba og inuuna weligii dhacaynin ilain ilaahay wax jooga iyo wax tegey iyo wax soo socdaba uu ka warqabaa waxa soo socda ilaahay ogaada inuuna dhacaynin waa muxaalun litacalluqi cilmi illaah bicadami wuquucihi saddexdaasaa muxaalka loo qaybiyaa muxaalka inuu yahay muxaalun caqlan iyo inuu yahay muxaalun caadatan iyo inuu yahay muxaalun litacalluqi cilmi illaahi tacaala bicadami wuquucihi waxaynu qaadanay waxaynu qaadanay muxaalkii baynu qaadanay bal culima u fiirsada hadda muxaalkii waxaynu nidhi inuu yahay muxaalun caqlan waa kow iyo inuu yahay muxaalun caadatan waa laba iyo inuu yahay muxaalun litacalluqi cilmi illaahi tacaala bicadami wuquucihi saddexdaas aynu muxaalkii ka dhignay haddaba saddexdaa muxaal ma laysku kalifi karaa oo ilaahay maynagu kalifi karaa saddexdooda ma laynagu kalifi karaa su-aasha hore halkaasay taagan tahay haddana waxaynu odhanaynaa saddexdoodu ma dhaceen oo diinta ma ka helay kii oo ilaahay inagu kalifay waxay culimadu yidhaahdeen jawaaskaasi saddexdaba wuu ku banaan yahay oo ilaahay wuu inagu kelifi karaa waa laynagu kalifay haddamaha macnaheegu waa laynagu kalifi karaa weeyi aayadda hadaba laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscahaadu wuquucay ka hadlaysaa wuquuca ma dhacay shay adan awoodayn in lagugu kallifaa dee laa yukalifu llahu nafsan ilaa wusca xagga wuquuca ayay aayaddu ka hadlaysaa laakiin xagga karidda ilaahay iyo jawaaska ilaahay banaanida ilaahay kalifaadda kugu kalifayo aayaddu kama hadlayso kolkaas saddexda muxaalba markaynu eegno takliifkoogu waa jaa-is buu ku yidhi ilaahay wax ka hortaagani inuu kugu kalifo ma jiro oo ilaahay facaalu limaa yuriid weeye waxaa kaloo aayad qur'aana lagu arkay kiyoo ilaahay inagu leh qul kunuu xijaaratan ow xadiidan ow khalqan mimaa yakburu fii suduurikum bal hadda u fiirsa aayadan rabbi muxuu leeyahay qul kunuu xijaaratan waxaad ahaatiin dhagax noqda baa layna yidhi dhagax haddaba yaa dhagax noqon karaya horta dhagax ma noqon karna qul kunuu xijaaratan markaad eegto kunuu xijaaratan haddii laynagu kalifi lahaa ka warrama dhagax noqda ilain tacbiirkani waa wax adan karaynin oo noqon lagu leeyahe qul kunuu xijaaratan dhagax noqda ow xadiidan ama birba noqda maad noqon kartaa bir kolkaa waxay culimmadu yidhaahdeen jawaaz waa jaa saddexda muxaal in laysku kalifaa ee waa mustaxiil la odhan maayo asaxabuu sheekhu ka dhigay mas'aladaa ragga qaar ayaa diidan oole war maya e hawshu sidaa maahee layskuma kelifi karo muctasilada muctasilatu baqdaad nimankii la odhan jiray iyagu waxay diideen muxaalun lidaatihi in laysku kelifo muxaalun ligayrihi ma aha muxaalun lidaatihi in laysku kelifo way diideen muxaalun lidaatihi bay diideen qolo idiloo muctasilada badankoogii ihina waxay diideen laba muxaal bay diideen in laysku kelifo oo labada muxaal waxa weeye muxaalun caqlan iyo muxaalun caadatan labadaa in laysku kelifo muctasilada weynankoogu way diideen oo waxay yidhahdeen labadaa layskuma kelifi karo ee ka daaya waxaa laysku hayaa faa'iidada ku jirtaa waa maxay in lagugu kelifo duul iyo dhulka qaad iyo horta ma dhicinoo dee ma dhicinoo diinteenna kuma kuma dhex dhicin laakiin ma dhici kartaabaa lagu leeyahay oo wax ilaahay ka manciyayaa miyuu jiraa may wax ka manciyayaa ma jiro haday laakiin dhici lahayd faa'iidada ku jirtaa waa maxay faa'iidada ku jirtaa waa maxay faaidada ku jirtaa waxa weeye ilan qofkani waxaan maba karayee e muqadimaadka ayaa la qiimaynayaa qofku inuu muqadimaadka la yimaado u diyaargaroobo kale ilaha masaajidka qaad inuu yaro xayxayto ilin ma qaadi karaye isagoo ilaahay adeecaya yuuna qaadinbe eeg xagga muqadimaadka ayaa laga qiimaynayaa bay yidhaahdeen inuu diyaargaroobiyo iyo inuu iska fadhiyo kolkaa waa laba kala duwan bay yidhaahdeen ka masaajidka hadii qaad layna odhan lahaa laynamaba odhane ka diyaargaroobe isku dayo yaro isku day isidhaa ka isagoo sariirtiisa ku jiifa ilaayaa qaadi karaya waa laba kala duwan kolkaa halkaasaa imtixaanka lagu kala hadhaya waa muxaawalad iyo muxaawalo la-aanta halkaasay la mareen alasaxu asaxu waxa weeye jawaazu takliifi takliifku inuu bannaan yahay bilmuxaali muxaal laysku kelifo mutlaqan kiyoon la kala qaadaynin muxaalka ah ereyga mutlaqan ah maxaa looga jeedaa oo waa maxay mutlaqan waxaa looga jeedaa saddexdii muxaal ama labada muxaal muxaalun lidaatihi iyo iyo muxaalun ligayrihi ayaa loo qaybiyaa shay daatadiisa muxaal ah iyo shay kayrkiisa muxaal u ah sheekhu ereyga mutlaqan ah saddexda muxaal ayaa soo gelayo saddexduba waa waa la isku kalifi karaa buu yidhi waa kariddaa laga hadlayaa markaa waa la isku kalifay maaha macnaheegu inta afahano ereyga bilmuxaal ah marka la yidhi atakliifu bilmuxaal waxa inaga baxay oo atakliifu bilmuxaal waxa inagaga baxay takliifulmuxaal laba tacbiir baa kala jira cashiradeenna hore waan ku soo ishaarnaye takliifulmuxaal iyo iyo takliifun bilmuxaal ayaa kala jira takliifulmuxaalku isagu ma jiro oo waxa weeye mayd ma la kelifayaa mayda waxaasanee ma la odhanaya qof mayda ama maalan riyaha oo kale ma la kelifayaa riyaha oo kale suurtagal may tahay in riyaha oo kale la kelifo ama in maxaanku idhahdaa xayawaanka oo kale waraabaha oo kale in la kelifo sharci la saaro wade takliifulmuxaal baa kaasoo kale takliifulmuxaal baa la yidhaha haddaba takliifulmuxaalkii ayaa takliifun bilmuxaal inagaga baxay ba'daa yar takliifun bilmuxaal ayaa ayaa wuxuu inaga saaraya takliifulmuxaalka oo meydka inuu wax ku waajibade meyd qof dhintay waxba waajib kumaaha de maxaa saaranba uba dhintaybe takliifulmuxaal iyo takliifun bilmuxaal baa kala jira waxaa la yidhaha takliifulmuxaalkana ma'muurka ayuu khalalku ku noqonaya ka la amrayo ayuu khalalku ku dhacaya ee ma'muurka ah ee ma'muuru bihiga midna waa ma'muuru bihiga midna waa ma'muurka saasay kala yihiin marna midna shayga ayuu khalalku ku jira shayga midna qofkan adoonka ee la xukumaye xukunka uu saaran yahay adoonka laftiisu khalal qofkan waxaan xukunku fuulayo ee la amrayo ayuu khalalku midna gelaya iminka meydku dee khalalku ku jiraa marka lagula masaajidka qaadna dee ficilka ayuu khalalku ku jira oo ficilka laftiisa ayuu khalalku gelaya ereyga atakliif ah waxaynu isku ogeyn takliiftu inay tahay laba qodob waajib iyo xaaraan labadaasay takliiftu ahayd ereyga jawaaz ah ee halkaa ku qoranna waxaynu isku ogeyn imkaan iyo mumkin ayaa looga jeedaa ereyga asax ana inay masalada khilaaf ku jiro ayuu sheekhu ku tilmaamayaa ama uu ku ishaaraya alasaxu qowlka sixada badan jawaazu takliifi takliifka banaanidiisa weeye bilmuxaali muxaal laysku kalifo muطlaqan kiyoo la kala qaadayn saddexdiisa qaybood muxaalka saddexdiisa qayboodba waa laysku kelifayaa buu yidhi halkaas saddexdii qaybood baynu kaga hadal kaga baxnay inuu dhacayo iyo inuuna dhacaynin saddex madhab baynu soo qaadanay madhabkaa sheekhu uu qaatay iyo qolada tidhi muxaalun lidaatihi iyo muaalun muaalun muxaalun caqlan iyo muxaalun caadatan labadaa layskuma kelifo iyo qolada tidhi muxaalun lidaatihi layskuma kelife muxaalun ligayrihi baa laysku kelifaa iyo qolada tiri saddexdaba waa la isku kalifaa haddaba talow ma dhacay saddexdaa muxaal saddexdaa muxaalku u qaybsamay in laynagu kalifay waxaynaan karaynin miyuu dhacay oo sharciga ma ku jiraa wa wuquucuhu waa kan haddana saddexdii saddexdii inay sharciga dhex iyo inayna dhex dhicin ayuu halkan qiimaynayaa wal asaxu asaxu waxa weeye wuquucuhu wuquucu takliifi takliifta dhiciddeeda ayaa asax ah bilmuxaali laynagu kelifo shay mustaxiil ah litacalluqi cilmillaahi ilaahay cilmigiisa ku tacalluqiisa dartiibuu mustaxiil u noqday bicadami wuquucihi uu ku tacalluqay dhicidiisa la'aantii faqad oo keliya wa jawaasuhu banaanidiisa weeye jawaazu takliif bimaa lam yaxsul sharduhu sharciyu halkana culima mas'alo kaluu ka hadlayaa mas'alada kaluu halkan kaga hadlayaa waxa weeye saddexdii mustaxiil waxaynu nidhi ilaahay dhulka qaada mayna odhan karaa oo dee waa mustaxiil dhulka in la qaadaa ma caqlan bay mustaxiil ku tahay mise caadatan bay mustaxiil ku tahay caqlan ilaahay waxaa laga yaabaa mayna odhan karaa diyaaraddaa la beretema idinkoo aadamahana waa mustaxiile xaggay mustaxiil ku tahay caadatan ama dee gaadhigaaba la bereten caadatan faraskaa la bereten hadda la soco oo waa caadada uuna caqliga ma aha oo anigu waxaan arkay nin fardaha lagu tijaabin jiray nin yaroo waxaan arkay intuu ulku boodayo markuu tallaabsanayo sida bakaylaha rab rab u leh oo oday ah markaasaa laygu yidhi ninkaa faras marka la iibsanayo soomaalidu isaga waa lagu tijaabin jiray faraska ninkaa ka dheereeya unbaa la iibsan jiray farda ayuu la beratami jiray xoog marka faraska loo sii daayo marka waxaa laga yaabaa inuu fardo badan ka dheereeyo ama fardaha ay kala dheerayn waayaan dee saxaabadaba se uma garanayna ninkii khatartaha ee fardu ayna ka dheerayn jirin ya salamata bnu lakwac sow ma ahayn waxaa jira haddaba waxani caqlan maaha shaygu hadduu caqlan yahay ma dhaceen waa caadatan caadada un weeyaan sidii aynu aragnay tacawudkeenna iyo ka caada dhigashadeenunba sidan ah dee ilaahay subxaanahu watacaala qof dheereeyo dheereeyo sida dabaysha ah abuuri karaa mushkilad ma leh kolkaa waxaynu nidhi muxaalka saddexdiisii qaybood kii caqliga mustaxiilka ku ahaa iyo kii caadada mustaxiilka ku ahaa labadaa diinta ma dhex oo laynaguma kelifin la soo heli maayo masaajidkan ha la qaado oo diinta laga soo heli maayo la soo heli maayo ha la qaado maalan dhulka qaad ama cirka soo qaad ama duul ama adoo cagala carar ama sidaasoo kale laguma soo helayo shaygu hadduu mustaxiil yahay ama caqlan mustaxiil ha ku ahaado ama caadatan mustaxiil ha ku ahaadee labadaa mustaxiil diinteenna ma dhex baynu leenahay waana mustaxiilada aayaddu waxyaabaha aynaan karayn ee aayaddu ka hadlayso wuquucaasi laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscahaa ilaahay idinkuma kelifin oo nafna kuma kelifin waxayna wuscigeega ahayn oo ayna karaynin iyadu kol haddaynaan karaynin ilaahay subxaanahu wa tacaala inaguma kelifin taasi halkaasay martay oo labadaa mustaxiil ma jiraan mustaxiilka saddexaad muxuu ahaa mustaxiilka saddexaad wuxuu ahaa shay sidiisa mumkin u ah oo laakiin mustaxiil u noqday ilaahay baa ogaaday inuuna shaygani dhacaynin kaas isagu diinta u dhex dhacay oo waa laynagu kalifay shay ilaahay og yahay inuuna dhacayn buu haddana kugu kalifaya cilmiyada ilaahay baleeg hadda ilaahay baa ogin ada waxaan samaynaynin adigu haddana waxaa lagu odhanayaa war samee waxaa kaasi diinta u dhex dhacay oo isagoo mustaxiil ah oo wuxuu mustaxiil u noqday caqlan ma aha caadatan ma aha ilaahay baa og oo og inuuna shaygani dhacaynin oo waa maxay masalan nabiga ilaahay aayad buu ku soo dejiyey uu leeyahay yaa ayuha الnaasu inii rasuul اllahi ilaykum jamiica maxay aayadii yaa ayuha الnaas inii rasuul اllahi ilaykum jamiica wardada waxaan ahay rasuul ilaahay soo diray oo idinka ayaa la iikiin soo diray dhammaantiin rasuulka ma muslimiintunbaa loo soo diray mise gaal iyo islaamba waa loo soo diray gaal iyo islaamba waa loo soo diray haddaba gaalada se ma ogin in abijahal iyo abilahab iyo rag inay ku jireen eh, dee inay ku jireen se uma ogin qoladaa abi abi abilahab oo kale markaan soo qaadano ilaahay miyuuna ogeyn inuuna islaamayn marnaba horta abilahab se ilaahay ma ogeyn inuuna marnaba islaamaynin haddana nabiga maka aamus baa la mise diinta gaadhsii baa la yidhi saas weligood fircoon oo la ogyahay inuu fircoon yu rabbinimo sheeganayo ayaa nebi muuseba lagu lahaa maxaa lagu lahaa ya maxaa lagu lahaa faquulaa lahu qawla layinan lacalahu yatadakaru ow yakshaa haddana halkan waxaa yaalla abiilahab baa yaalan abiilahab baa jooga abiilahab waa nin gaala waa abiilahab waa nin gaala ninkan gaalka ah ilaahay wuxuu og yahay inuuna marnaba islaamaynin ilaahay baaba aayad qur soo dejiyey oo yidhi tabbat yadaa abi lahabin wa tabba wuu halaagsamay baa la yidhi ninkaasi ama sayaslaa naaran daata lahabin baa la yidhi wuxuu ku guban doonaa naar ololaysa haddaba abilahabkaa ma nidhaahnaa ilaahay ma kelifin oo inuu muslim noqdo ilaahay kuma kelifin mise ilaahay wuu kelifay ilaahay wuu kelifoo diinteennay dhex dhacday oo wuxuu ku jiraa inii rasuulullaahi ilaykum jamiican tan ayuu ku jiraa dadkan rasuulka loo diray ama dadkan islaama laleeyahay qoladan islaama laleeyahay tacaalow ilaa kelimatin sawaain baynanaa wa baynakum tanuu ku jiraa war kelimatu tawxiid oo aynu u simannahay noo kaalaya noogu kaalaya kuwani ku jira hadaba dadka gaalada oo dhan gaalada oo dhan wix alla wixii isagoo gaal a dhimanaya isagoo gaala buu qofkaasi ma islaami karo oo wuxuna u islaamaynin ilaahay baa ogaaday inuuna islaamayn dee ilain ilaahay been sheegi maaye cilmigiisuna bilaash kuma tacalluqaye isagoo ilaahay og yahay inuuna qofkani muslimba ahayn ayaa haddana lagu kalifay inuu islaam noqdo kolkaa waa mustaxiil inuu islaamaa sababtuna waa litacalluqi cilmi illaah bicadami wuquuci iimaanihi qofkaasi inuu iimaan yeesho ilaahay baa ogaaday marnaba inayna dhacaynin haddana islaam baa la leeyahay waayo waxa weeye sababtu iyo xikmaddu halkay ku jirto ee diinta ay mustaxiilkaasi u dhex dhacay oo laynoo amray xagga marka la eego quwadan ilaahay basharka uu siiyey iyo khiyaarka uu siiyey ayuu khiyaarkii basharka ku jiraa ninkani hadduu islaam inuu islaamo dooni lahaa de khiyaarkiisa ayuu ku jiraa laa ilaaha ila allah inuu yidhaahdo laakiin ilaahay baa ogaaday cilmigiisii ayuu ku ogaaday ninkaasi inuuna marnaba khiyaarkaa una ku shaqaynaynin markaasuu ilaahay sidaa og yahay dee islaam baa lidhi waa lagu imtixaanaya labada wadaa la kala tusaya ta xaq baadilka ah markaasaa la odhanaya taana waad raaci kartaa taana waad raaci kartaa tuu raacana tuu raaci doonana ilaahay wuu og yahay macalinka cashirka dhigaya ardaydiisa wuu ugu saadaalin karaa markuu imtixaanka ka qaadayo ka baasaya iyo ka ambaasaynin soo ma saadaalin karo dee ilaahay maxaad u malaynaysaa walilaahi lmasalu laclaa ilaahay isagoo og ka islaamaya iyo kaan islaamaynin ayaa kii xataa uu ogaa inuuna islaamaynba amarkan la saaray muuna mukalaf ahayn hadaba kan gaalnimada ku dhimanaya mise waa mukalaf ma aha baynu nidhaa waa mukalaf saddexda mustaxiil mustaxiilun caqlan iyo mustaxiilun caadatan iyo mustaxiilun litacaluqi ilmi illaahi tacaala biadami wuquuci saddexdaa mustaxiil diinteenna ma dhex dhicin mustaxiilun oo soo heli mayno kii oo dhulka qaad lagu leeyahay ilahay baa kugu kalifanye jawaaskii aan ka hadlaynayna ilaahay wax u diidani ma jira ayay ahayd haye mustaciilun caadatan in lagu yidhaahdo duul ama lagu yidhahdo nin cagooliha cararo diinteenna ka soo heli mayno waa caado ahaan bay mustaxiil u tahay oo wuquuciisu ma jiro jawaaskiisa hore inaga dhaaf mustaxiilun litacalluqi cilmi illaahi tacaala bicadami wuquuci oo ka saddexaad ah kaasi diinteenna u dhex dhacay baynu nidhi oo waxa weeyaan markaa kaasi uu ku saabsan yahay waa ninkan gaalka ilaahay og inuuna islaamaynin ee haddana mukalafka laga dhigo aayadda qur'aan kolkaas lix qaybood baynu culima mustaxiilka u qaybinay lix qaybood lixda qaybood saddexda mustaxiil xagga jawaaska guud baynu ka eegnay oo waa laysku qaqabsadaye sheekhu jawaaska guud saddexda mustaxiilba way banaan yihiin buu ku yidhi xagga wuquuca iyo dhicidda diinta uu dhex dhacayna saddexda mustaxiil waynu ka eegnay oo yaa dhex dhacay hal mustaxiil ayaa dhex dhacay haddaba aayaddu laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscaha markaynu leenahay lixda mustaxiil yay ka hadlaysaa aayaddu laa yukallifu llaahu nafsa ilaa wuscaha markaynu nidhaa ma saddexda jawaaskay ka hadlaysaa mise saddexda wuquucay ka hadlaysaa saddexda wuquuca oo saddexda wuquucana yaa la diidan yahay welibana mustaxiilun caqlan iyo iyo mustaxiilun caadatan baa la diidan yahay mustaxiil litacaluqi cilmi illaahi tacaala waa kanoo aayaadka kale uba ku jiraadee gaaladii in islaama la leeyahay tacaalow ilaa kalimatin baynana wa baynakum waxaana looyahay ninkan inuuna islaamaynin haddana ilaahay wuu kalifo mukallaf buu ka dhigay waad la socotaa alasaxu qowlka asaxa ee sixada badan jawaazu takliifi takliifka iyo kelifidda banaanideeda weeyi bilmuxaali muxaalka laysku kelifo muطlaqan kii oon la kala qaadayn saddexda muxaalba saddexda muxaal lama kala qaadayo wa wawuquucuhu halkaa yar wawuquucuhu bilmuxaal sheekhu halkaa yar xagga luqadda waxaa la moodaa khalad inuu ka galay waayo damiirku markuu masder yahay miyuu camal falaa ma camal falo sooma wax sheegay sooma ahayn eeg wawuquucuhu hadaasiyay ku dhacaysaa wawuquucuhu takliif bay ku dhacaysaa bilmuxaal yuu ku tacalluqayaa haddaba bilmuxaal hadda hadanuu ku tacalluqayaa kolka maadaamu sheekhu kitaabka ikhtisaariyey ikhtisaariyey ikhtisaariyey oo jamculjawaamica uu ka soo ikhtisaariyey waxa ka dhashay inaad aragto damiirkii uu jaar iyo majruur ku tacalluqayo lama ogolaynoo dee waa mas'aladii aynu qadriga ku maraynay ee la diidanaa weeyi wawuquucuhu wal asaxu asaxu waxa weeye wuquucuhu wuquucu takliifi takliifku inuu dhacay weeyi bilmuxaali laysku kelifo shay muxaal ah oo mustaxiil noqday muxuu mustaxiil u noqday litacalluqi cilmillaahi ilaahay cilmigiisa ku tacalluqidiisa ilaahay uu u cilmi yeeshay bicadami wuquucihi inuuna dhacaynin faqad kaasoo qura unbaa wuquuc leh faqadaasi waxay naga ilaalinaysaa labadii muxaale kale labada muxaal mayna dhex dhicin diinteenna muxaalka caqliga ah iyo ka caadada ah diinta lagama soo helayo kolkaa faqad kan litacalluqi cilmillaah mustaxiil u noqday kaa unbaa dhacay buu ku yidhi halkaasaynu kaga baxnay kaana halkanna wuxuu doonayaa sheekhu inuu ku yidhaa maalan ilaahay subxaanahu wa tacaala salaada maynagu waajibinayaa ama shay maynagu waajibinaya alla uu og yahay shardigii shaygaasi uu lahaa inuuna marnaba inuuna dhicin shay aan shardigii wadanin ma lagugu waajibinayaa shay aan shardigii wadanin ma lagugu waajibinayaa ha saas waa ha waa sax weeyi sheekhu wuxuu ku yidhi wal asaxu jawaazuhu shay shardigii aan wadanin ayuu ilaahay kugu waajibinaya oo maalan hadda salaada in la tukado ama zakada in la bixiyo qof gaala ma lagu waajibiyey oo ma nidhaahnaa gaalkii waa inuu salaada tukadaa ma nidhaahnaa gaalkii waa inuu zakada bixiyaa waajib bay ku tahay ma nidhaahnaa waa qof gaal ah eg salaadii waajib miyay ku tahay hadda qofkan gaalka ah salaada hadduu tuko is yidhaa ilaahay kama aqbalayo isagoo gaala ah. sababtuna waxa weeye salaada shardigeegii niyada ahayd ayaa u baahan islaamnimo niyadiibaa islaamnimo u baahan sidaa darteed kol haddii islaamnimo ay lagama maarmaan tahay oo ilaahayba uu yidhi man camila saalixan min dakarin oo unha maxaa shardi looga dhigay camalu saalixa wa huwa muminun buu ilahay shardi uga dhigay man camila saalixan min dakarin oo unha wa huwa muminun kolkaa iimaanku waa shardi camalka saalixii uu leeyahay oo camal haddaad qabato iimaanna meesha uuna oolin ha ka yaabin in laga aqbalo gaalkii salaada laga aqbali maayo sekadana laga aqbali maayo haddaba ma nidhaahnaa salaada iyo zakaduba gaalka waajib bay ku yihiin shardigiisii sharciga ahaa isagoon meeshaba olin isagoon muslim bay waajib ku yihiin ha nacam saasaynu odhanaynaa waa mas'aladu mas'ale khilaafiya oo culimmadu aad ay uga doodeene waxaynu leenahay gaalkii waajibbay salaada iyo zakaduba ku yihiin isagoo gaala ayay waajib ku yihiin oo hadduu gaalkani islaamo ina alislaama layajubu maa qabla habaynu haynayo soo qalee la odhan maayo islaamkiiba wixii ka horreeyey o dhan lagu baabi'iyey haddii uu islaamo soo qalee la maayo haddii maxaanku idhaahdaa uuna islaamin waa ninkan gaalka ah oo maxaanku idhaahdaa uu gaal ahaa aduu yidhi anoo gaalaan tukanayaana laga aqbali maayo in lagu waajibiyo xikmadeedu waa maxay hadaba qofkan gaalka ah in la yidhaah salaadii waajib bay kugu tahay haddii uu sameeyana lagama aqbalayo haddii uu islaamana qaleel la odhan maayo islaamnimadii baa lagaaga dhaafay baa la odhanaya xikmadda ku jirtaa waa maxay waa in loo cadaabo isagoo gaala gaalku hadduu dhinto salaadu cadaab gaara ah ayay yeelanaysaa oo waxa laga qaatay tacdiibka salaadda loo cadaabayo ayaa lagu gartay waajib inay ku ahayd tacdiibka zakada loo cadaabayo ayaa lagu gartay waajib inay ku ahayd ilaahay muxuu yidhi ahlunaarku markay isweydiisanayeen ama yatasaaluuna eh, markii mujrimiinta la isweydiinayey yatasaaluun can almujrimiin maxaa ka dambeeyey waxaa la odhanayaa maa salakakum fii saqar maxay ku jawaabeen maa salakakum fii saqar marka la waa gaala maxay ku jawaabeen qaaluu lam naku min almusalliin maanaan tukan jirin saqaro waxaa na soo geliyey salaad la'aan oo salaada ayaanaan tukan jirin waayo aayaddani aarmay ka hadlaysaa muslimiin caasiya oon salaada tukan kama hadlaysa kuwaa waayo aayadda sii akri maxaa ka dambeeya lam nakun min almusalliin ya walam nakun nucimu lmiskiin wa kunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin wakunaa nukadibu biyowmi diin qiyaamada ka beeninaya ma muslimba wakunaa nukadibu biyowmi diin baynu haynaa kolkaa waa dad gaala ah dadkan la cadaabaya ee aayaddu ay ka warbixinaysaa waxay yidhaahdeen cadaabkan waxaan ku mudanay salaad la'aan halkaa waxay haddaba culimadu ka qaateen qofka gaalka ah salaada in laga rabo oo waajib ay ku tahay isagoo shardigii islaamnimada ahaaba una meesha oolin furuucdii waa lagula hadlayaa gaalka haddaba zekadana ilaahay baa aayad kale ku yidhi وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وويل للمشركين مشركين تهوغ ايا اسقناday iyo cadaabka weylka la yiraah ayaa usugnaday waa ayaa mushrikiintu markaa alladina la yu'tuna zakaa wa kuwa an zakada bixinaynin ma arkaysaa mushrigi in zakala aanta loo cadaabayo oo cadaab uu ku mudanayo halkaa waxaanu ka qaadanay bay yidhaahdeen culimmadu in furuucda shareecada gaaladu iyagoo shardigii islaamnimada ahaaba uu maqan yahay in lagu leeyahay oo laga rabo ayaanu bartaa ka qaadanay bay yidhahdeen culimmadu culimmada qaarkood waxay yidhahdeen war maye eh, qofkan gaalka ah yaan la odhanin eh, takliiftu way ku wada saaran tahay ha la yidhaahdo wixii ma'muur ah wixii amari niyuu u baahan yahay sow waxa manhiga ah waran wixii manhiya ah wixii aan niyo u baahnayn ee baabu tarkiya sida manhiyaadda oo kale gaalku mukalaf buu ku yahay ha la yidhaahdo manhiyaadii oo kale gaalku mukallaf buu ku yahay inuu wax iska daayo beenta inuu iska daayo zinada inuu iska daayo ilay niyo uma baahna kuwa mukallaf buu ku yahay laakiin salaadii iyo weysadii iyo kuwii niyada u baahnaa mukallaf kuma aha oo kuwaasi niyay u baahan yihiin niyadiina islaamnimay u baahan tahay war xagga aynu nidhaahna manhiyaadkana mukallaf buu gaalku ku yahay xagga ma'muuraadkana mukallaf kuma aha gaalku sidaa aynu u dhignabay yidhaahdeen sheekheenu wuxuu yidhi bal eeg walasaxu qowlka asaxi ihi waxa weeye jawaasuhu hadaasi waxay u noqonaysaa takliiftii waa damiir wuxuuna ku camal falayaa bimaanan dambe waynagii lahayn masaladani dee masale la ogol yahay ma ahayn laakiin sheekha waad aragtaa ikhtisaarkaa ku kalifay walasaxu asaxu waxa weeye jawaasuhu jawaasu takliifi takliifka banaanidiisa maxay la isku kalifo bimaa shay baa laysku kalifi lam yaxsul uuna xasilin sharduhu shardigiisii asharciyu ee sharciga ahaa shardigiisii sharciga ahaa wuxuuna xasilin ayaa laysku kalifaya waa waxyaaba fara badan gabadhan gabadhan muslimadii markay qaan gaadhayso gabadha muslimadii waxay qaan gaadhaysaa beriyoo kale beriyoo kale ay ugu buuxdaa i qaangaadhkeegii nasiibka berisa uguma buuxdo ilayn berri saacadday qaan gaadhaysay saacadda ka horraysay bay caadadu ka imanaysaa caadaduna toddoba dharaarood bay ka socotaa ma nidhaahnaa haddaba ama soonkii dhe ama ama caad salaadii dhe ma nidhaahnaa gabadhaa waajib bay salaadu ku dhunto waa laga dhaafay hadda shardigiiba meesha ma yaalo dee ma tukan karayso oo ma soomi karayso caadadiibaa ka socotaa waa tan oo kale masaladaasi weeyi kolkaa tusaalayaal fara badan ayay mas'aladu leedahay kalkaafiri waa ninka gaalka ah oo kale oo bilfuruuci furuucda lagu kalifayo isagoo shardigii anfoon yahay halkaasi waxa weeye shardiga oo maqan eegada shardigii cibaadadu ay lahayd oo maqan ma laysku kalifi karaa oo jawaasku ma dhici karaa buu ahaa oo ilaahay ma inagu kalifi karaa jawaaskii asaxu nacan buu yidhi qoladaa kalena way isku qaqabsadeen haddaba talow ma dhacay talow ma dhacay oo ma odhan karnaa wuu dhacay wa wuquucuhu buu ku yidhi wal asaxu asaxu waxa weeye wuquucuhu inuu dhacay oo diinteenna waxaa laga soo heli qof isagoo gaal ah laleeyahay furuucdii waajib bay kugu tahay salaadiibaa waajib kugu ah oo sekadiibaa waajib kugu ah oo soonkiibaa waajib kugu ah waayo waa laguu qabanayaa oo laguu cadaabaya waa laguu qabanaya oo lagu cada wuquuca iyo jawaasku waa laba mas'alo kala duwan jawaaskana asixiibuu sheekhu ka dhigay wa wuquucuhuna asixiibuu ka dhigay oo wuxuu ku wal asaxu wuquucuhu waa loo asaxu waxa weeye inuu inuu inuu dhacay waayo waa loo ciqaabayaa imtisaalka uu ka tegey ayaa lagu cadaabaya salaadii uu ka tegey ka tegidda ayaa loo cadaabaya oo zakadii baa loo cadaabaya wal asaxu wuquucuhu halkaa ayaynu culima mas'aladaana kaga baxnay mas'alada kale bal hadda aynu eegno mas'alatun laa takliifa takliifi ma jirto ilaa bificlin ficil in laysku kalifo mooyaane laa takliifa takliifi ma jirto ilaa bificlin ficil in laysku kalifo mooyaane laa takliifa ilaa bificlin halkan wuxuu ina yidhi sheekhu horta asal ahaan waxa ilaahay inagu kalifaa waa ficila la socdataa ficil baa laisku laa takliifa ilaa bificlin laa takliifa markaynu nidhaa ereygaa takliif ihi sow ma aha nakiratun fii siyaaqi nafyi maxaa la odhan jiray markaa nakiratun fii siyaaqi nafyi tufiidu lcumuum haddaba ficil baa laisku kalifay laa masalan markaad leedahay baktigu waa xaaraan ma ogtahay hadalkaagaa tasaamuxi inuu ku jiro baktigu waa xaaraan markaad tidhaa war baktiga halkaa iska yaalla xaaraanaad maxaad uga jeedaa sawkii ma ahaa laa takliifa ilaa bificlin ficil baa la isku kalifa war waxa xaaraantaihi baktigaa ma aha waa cunidiisa baktiga inaad cuntaa xaaraana ficilkana xaaraana laa takliifa ilaa bificlin eeg masalan markaad leedahay saxarada ama kaadidu waa nijaas kaadida halkaa taal baa nijaasa markaad leedahay macnaheegu waa maxay inay ku martay ku taabato ama ay maro marto ama ay makaan marto ama ay weel marto ficilkan taabashada ah laa takliifa ilaa bificlin waxa la isku kalifa khamradu waa xaaraan markaad leedahay waxa xaaraantii ficilka cabidda ah inaad cabto oo kale ama aad isticmaasho oo kale eeg laa takliifa ilaa bificlin horta ficil baa la isku kalifaa haddaba ereygan ficila maxaa looga jeedaa ereygan ficila waxaa looga jeedaa saddex qodob o ficlu ljawaarix baa jira xubnuhu waxay sameeyaan oo asalba markaynu takliifka tilmaamaynay maxaan kusoo tilmaanay takliifta waa maxay baynu markaan takliif tilmaamaynay takliifta waxaynu ku tilmaanay markaynu ereyga takliif a tilmaamaynay maxaynu odhanay takliiftii hore maxaan ama khitaabka markaan tilmaamaynay maxaan ku tilmaamnay khitaabullahi khitaabullahi tacaala almutacalliqu bificli lmukalaf khitaabku halkuu ku tacaluqayey eg bificli mukalaf baynu kusoo tilmaanay ficil kolka laa takliifa ilaa bificlin mukalafka ficilkiisa oo diintu waxay ilaalinaysaa qof qaangaadi oo mukalafi wuxuu sameeyey ficiladaada gacantaada saad u qaadayso ishaada halkaad ku eegayso tallaabadaada waxaad cunayso waxaad cabayso war adiga ficilkaaganay diintu ka hadlaysaa kolka ficilkaasi saddexba u qaybsamaa baynu nidhi inuu yahay ficluljawaarix xubnuhu ficilka ay sameeyeen sida gacmaha iyo lugaha iyo isha iyo afka iyo cawrada iyo xubnuhu ficilka ay samaynayaan waa o iyo inuu yahay ficlulqalbi qalbigu wuxuu sameeyo sida cadaawadda aad halkan ku haysa iyo xumaha iyo maxaan kuhi xasadka iyo ficlulqalbi baa jira niyadii iyo tawakulka ilahay aad tala saar ficlulqalbi baa isna jira iyo inuu yahay ficlulisaan oo aqwaashii ah marka laa takliifa ilaa bificlin lagu yidhaah qowlku takliif maaha ha odhan haddaba ereygan qowl ihi takliif maaha ha odhan oo hadal xun inaad ku hadasho diintu way kuu diiday hadal wanaagsan inaad ku hadashana diintu way ku amartay oo saw kan takliifi ku jirto war qowlka gebigiisuba waa ficil oo ficlulisaan baa la yidhaahdaa carabku wuxuu sameeyey weeyi waxyaabahan kalena waa ficil oo ficluljawaarix baa la yidhaahdaa qalbiga waxa lagu haystaana waa ficil oo ficlulqalbi baa la yidhaahdaa saddexdaa qodoba diintu way ka hadlaysaa oo wayna amraysaa oo dee camalkaba saddexdii loo qeybin jiray bay ahaayeen laa takliifa takliifi ma jirto ilaa bificlin ficil in laysku kalifo mooyaane ereyga takliif ah waxaynu ogaanay axkaamta axkaamulkhamsaha ah ama axkaamu sitaha ah, laba kamid oo qura unbaa takliif loo yaqaanaa labadii takliifta ahayd maxay ahayn axkaamulkhamsaha waajibka iyo iyo xaaraanta labadaa unba unbaa takliif la yidhaahdaa laa takliifa ilaa bificlin hadaba waajibku waa amar s amarkaa lagu garan jiray soo maaha amarku inuu ficil yahay waad garanaysaa oo markuu ilaahay ku yidhaahdo subxaanahu watacaala wasjudu warkacu waa ficil oo ficilku waa maxay markaa ficilku waxa weeye inaad sujuuddo sujuuddaasaa sujuudiddaasaa kolkaa lagu amraya rukuucduna waa inaad rukuucdo inaad tukato inaad zake bixiso eeg ficiladii amar markay tahay way muuqdaan marka wax lagu diidan yahe lagaa nehiyayo waa maxay ficilkii hadaba masalada laga hadlaya ta amarku way caddahaye ta nahyiga ah way ficilkeegii taasaa u baahan jilcin marka aan ta ka hadlayno culimo ta marka aynu ka hadlayno mas'alada nahyiga ayaynu ka hadlaynaa masalan mas'ala mas'aladaa nahyiga waxaynu culima arki doonaa haddii rabbi ogolaado bal u fiirsada hadda mas'alatu nahyi waxa ficilo waa la isku qabtay waxay yidhahdeen culimada qaarkood waa alkafu alkafu waa maxay macnaheegu alkafu alkafu waxa wey waa joogsiga joogsigu dee waa ficil marka lagu yidhaahdo laa taqrabu zina ha u dhowaanin zino ka joogsigaa aad ka joogsatay ayaa ficil la odhanaya kafiga iyo intihaaha ka ayaa ficil lagu tilmaamaya oo waa ficil aynu odhanayna culimada qaarkood waxay yidhaahdeen war nahyi marka wax lagu diido ficilka lagaa rabaa waa ka lagu diiday didkii inaad qabato haddii lagu yidhaahdo maalan hakicin baa lagu yidhi laa taqum maxaa lagaa rabaa waa inaad ficil samayso waa inaad seexato ama aad fadhiisato fadhiganaad samaynayso ama seexadkanaad samaynayso ayaa ficil bay yidhaahdeen adigu sheekheenu wuxuu qaatay xagga nahyiga marka la eego waxa ay diintu inoo diidan tahay ficilkeegu waa alkafu ama alintihaa laa takliifa wax takliifihi ilaa bificlin ficil mooye kuma sugna falmukalafu kalaysku falmukallafu bihi ka laysku kalifayo fi nahyi nahyiga dhexdiisa alkafu waa ka hadhidda ayulintihaau ka joogsiga fil asaxi qowlka sixada badan shayga laga joogsado waxa asaxa ka soo horjeeda qolooyinkii waxyaabaha kale ku tilmaamayay fil asaxi kitaabkaygu fil asaxu buu leeyahay wiiga godaya fil asaxu waa in fil asaxi aynu nidhaa fil asaxi matniga maahe waa waxaan arkayaa eh, sharxanan haysto weeyi matniguna muu godaya fil asaxi weeyi qowlka asaxa ah kafiga iyo intihaaha baa loo yaqaanaa haddaba waxaa la doonayaa halkan sheekhu wuxuu inagu baraarujinayaa masale kale masalan salaaddii duhur hadda may gaadhin may ma gaadhin salaadan duhur ilaahay wuu inagu waajibiyey marka salaada duhur laynagu waajibiyo bal hadda u fiirso salaada duhur waa waajib waajibkeegu goor goormuu imanaya markay cadceedu bartamaha cirka xaggan uga suusho sow ma aha haddaba wujuubkan duhurku xilliguu gaadho markuu waktigu galo wujuubku ilzaam wey waa ilzaam waxa lagugu laaziminayaa inaad samayso eeg markuu waktigu gaadho waxa lagugu ilzaaminayaa inaad samayso xagga alle ayaa lagaa leeyahay samee oo fuli arrinkan waa laazim baa lagaaga dhigaya waa bacda dukuuli bacda dukhuuli waqtihi wa qabla almubaashara haddaadan salaada gelin waktigeeguna uu gaadhay waajibka xagga alle kaa saar kaa saarani waa alilzaam bificlihaa waxaa lagugu laaziminayaa salaada inaad samayso haddoo kalena hadaba duhurkii waa maxay talow waktigu hadduuna gaadhin iminka duhurkii maxay nagala gudboon duhurka soo socdaa ma waajib maaha baynu nidhaahnaa mise waa waajib baynu nidhaahnaa haddaynu nidhaa waa waajib hadda ma tukanaa maxaynu samaynaa waajibku waktiga shayga markaan la gaadhin waajibka macnihiisu waa maxay waa aliclaam waa sii ogow salaada soo socota inay waajib tahay markay waa inaad caqiideyso markaa hadaba salaadan soo socota inay waajib tahay waa inaad caqiideyso haddaad caqiideyn weydo oo tira ani salaadiba waajib iguma aha dee ninkaasi muxuu noqonaya waa nin diiday wax diinta lagu og yahay oo lagu eh, lagu ma huwa min ma huwa macluumun min adiini bidaruura nin diiday waa gaal markaa qofkaasi kolkaa waajibka iyo xaaraanta iyo zinadu hadda ma samaynaysid laakiina ka fogow baa lagu yidhi cagsigeegii baad ku jirtaa waa inaad ogaato adoon xataa ku jirin zinadu inay xaaraan tahay waa inaad arrinkan caqiidayso waktiga shaygu markuuna gaadhin caqiidee bugu waajibkaa iyo waxaan lagu saaray caqiide ahaan u caqiide waxaan inuu waajib yahay inuu waxaan noocaa yahay caqiide ahaan buu kuu saaran yahay iclaam buu kuu saaran yahay haddii mataqaanaa waktigu gaadhana ilzaam buu kuu fuulayaayo hadda dhaqaaqoo hadda qabo ayaa lagu odhanayaa hadduu qofku salaada galo ka waran hadaba salaadii duhur baabaad xidhatayba allahu akbar baad xidhatayba waad xidhatay allahu akbar baa tidhi ilzaamkii ma hadhaya sameedii ma kaa hadhaysaa waabad gashaye oo waajibkii duhurku ma egaaday ma dhacay markaad xidhato maya waanahu yastamiru xaala almubaashara marka aad gashana istimraar buu samaynayo ilzaamkii iyo waajibkii wuu ku saarnaani ilaa intaad dhammaynaysid marka aad ka baxdo markaa ayuu kaa go'ayaa marka ad saa uga baxdeed dhammayso ayuu kaa go'ayaa goormaa la odhanayaa haddaba waa la sameeyey ficilkii duhurkaasi goormuu dhacayaa ficilkii duhurkaasi wuxuu dhacayaa markaad ka faaruqdo ama casarka ama duhurka mar alla markaad ka faaruqdo mas'aladan waxaynu ka hadlaynaa wal asaxu qowlka asixi waxa weeye ana takliifa takliiftu yatacallaqu wuxuu ku tacalluqi bilficli ficilku ku tacalluqi ficilka waa salaad samaynta ama soomidda qabla almubaasharati inta aan lala baashirineen la samayn ka hor bacda dukhuuli waqtihi waqtigiisa gelidiisa kadib ilzaaman buu ugu tacalluqi laazimin lagugu laaziminayo inaad samayso wa qablahu waktiga gelidiisa ka horna iclaaman buu ugu tacalluqi ogeysiin lagu ogeysiinayo inaad caqiidayso waxaan soo socdaa waajib inuu yahay wa annahu ilzaamkii yastamiru joogtuu ahaani xaala almubaasharati marka aad salaada gashana ilzaamkiiyo waajibkii ku saarnaa istimraar buu ahaanayo sidiibuu kuu saarnaani ilaa inta aad ka baxayso halkaana mas'alo kale ayaynu kaga baxnay oo khilaafiyay leedahaye waan iska soo ururinay mas'aladaana khilaafiyadeedii halkana mas'alo kaleu sheekhu doonayaa mas'alatun mas'alada kale halkan uu doonayo inuu ka hadlana balan eegno mas'alatun alasaxu qowlka asaxaa ee sixada badan qowlka asaxa ah ee sixada badan ana takliifa takliifkii yasixu wuu asaxayaa in layska lifaa maca cilmil aamiri ka aamirka ah ogidiisa maceega faqad keligii uu og yahay intifaa'a shardi wuquucihi dhicidiisa shardigiisu inuu anfoon yahay cinda waqtihi xilligiisa marka la gaadho wuxuu ku yidhi eeg masaladu afar weji bay leedahaye hal weji oo qura ayuu sheekhu ka hadlayaa saddexda weji ee kale inaguna waynu ka aamusi afarta wejiyay leedahay waxa weeye waxaa jira aamiriyo ma'muur baa jira aamir waa ka wax amraya aamirku waa ka wax amraya ee amarka bixinaya ma'muurkuna waa ka la amrayo haddaba waxaad ka warantaa abuuku yidhi hadduu ka wax amraya uu og yahay qofkan la amraya xilligaa inuuna gaadhayninba iminka maalan waxaa layna yidhi duhurku waajib buu idinku yahay qof baa kamida salaada duhurba aan gaadhaynin oo salaada duhur intuuna xilligeegii gaadhin ayuu dhimanayaa qofkaasi ama ramadaanta oon gaadhin buu dhimanayaa qofkaasi oo ramadaantii ma gaadhayo hadaba marka la leeyahay ramadaantu waajib bay kugu tahay inaad soonto yaa og inuuna ramadaanta gaadhin qofkani miyuu og yahay mayma oga yaa og kii waajibinayey wax oo allah ahaa allah baa og inuuna qofkani salaadaa gaadhaynin allah baa og inuuna qofkani soonkaa gaadhaynin allah baa og inuuna qofkani waajibka waktigiisa noolaanayninba uu dhimanayaaba ka hor haddaba salaadaasi iyo soonkaasi talow ma waajib bay noqonayaan ilaa waqtigoogiiba ma gaadhayside mise waajib ma noqonayaan hadda qofka aan duhurka gaadhaynin ee duhurka ka hor dhimanaya ma la odhanayaa duhurku waajib kuma aha mise duhurku mise eh, takliiftu kumaba tacalluqayo ma ansaxaysa in qofka mukalaf laga dhigo qofkaasi ma mukalaf baa mise maaha mukalaf masalada laga hadlaya waa masaladaa hadduu aamirka oo qurihii og yahay waa allah subxaanahu wa tacaala aamirka oo qurihii markuu og yahay sharcigu wuu ku tacalluqayaa takliiftuna way ansaxaysaa oo qofkaa way ansaxaysaa buu ku yidhi in la amraa mukallaf buuna noqonayaa hadduuna gaadhinna markuu dhinto dee halkaasay kaga xidhantay takliiftii wal al asaxu qowlka asaxa ah anna takliifa takliiftii yasixu uu asaxayaa kelifidda qofka la kelifayaa maca cilmi laamiri ka aamirka ah ee wax amraya cilmigii miciisa faqad oo qura keligiinu og yahay wuxuu diidan yahay labaduba inay wada og yihiin aamirka iyo ma'muurku waxa kaluu diidan yahay labaduba inayna wada ogeyn oo suaasha aasha saddexa labaad ah waxa kaluu diidan yahay ma'muurkoo qurhi inuuna ogeyn oo aamirku uu og yahay saddexdaas suuro wuu ka aamusay sheekuyo aamirkoo qurhi markuu og yahay wey haddaba talow takliiftani waa maxay takliifta ilaahay ilaahay un ilaahay unbaa de wax soo socda og eh, maxaa looga jeedaa wuxuu si guud buu u eegaya ayuu u milisanayaayo waxa laga yaabaa buu kuleeyahay adoon iyo sayidkiisii oo wada hadlaya inuu adoonku og shaygan la saarayo inuuna joogi jirinba laakiin sayidku una ogeyn iyo inuu sayidku og yahay una adoonku ogeyn iyo labadooduba inayna ogeyn ila waa adoomee eh. iyo labadooduba inay ogyihiin yihiin afarta suuro halkaasay ka soo baxaysaa laakiin ilaahay iyo adoonkiisa markaad isku eegto ma odhanaysid arrinkaa ilaahay ma oge adoonka ogaa ma odhanaysid labadooduba mayna ogeyn ma odhanaysid waad fahmi karaysaa suwarkan aynu ka aamusnay alasaxu qowlka asaxa ee sixada badan anna takliifa takliifka iyo kelifiddu yasixu wuu asaxayaa maca cilmilaamiri ka aamirka ah ee wax amraya cilmigiisa miciisa faqad keligii uu og yahay intifaa'a shardi wuquucihi dhicidiisa shardigiisu inuu anfoomayo cinda waktii xilligiisa marka la gaadho oo wuquuciisa waxaa loo shardiyaa nolol salaada waxa loo shardiyaa nolol soonka waxa loo shardiyaa nolol hadaba shardigii nolosha ahaa in la waayayo marka waktigiisu gaadho ka amri rajulin nin amarkii oo kaleba weeyi bisawmi yowmin maalin soonkeed la amro qof baa la amrayaa maalin inuu soomo yoomka oo culima la og yahay mawtuhu inuu qofku dhimanayo qablahu maalinkaa ka hor qofkii oo la og yahay maalintaa ka hor inuu dhimanayo ilaahay ma amri karaa haa nacam oo dee soonka waynu wada amranahaye dadku may wada gaadhaan iyagoo dadku wada amran miyey wada gaadhaan miyeyna dadka qaarkood soo ramadaanta horteed dhiman dadka qaarkood cibaadooyinka hortood dhiman dadka qaarkood xajka hortii dhiman mar kaste waa la dhintaa oo qof kastoo dhimanayaaba dee cibaado soo socota horteed buu dhimanaya talow qofka marka la amro qofka marka sidaa la amree mukalaf laga dhigo ma sidaa markuu u ogaado marka sidaa ma'muurku sidaa markuu u ogaado marka sidaa loo amraba mukallaf buu noqonayaa mise jaanis baa la siini laleeyahay war bal tamakunka ha inuu makansanayo iyo in kale ha la qiimeeyo inuu mutamakin yuhu makansanayo ha la qiimeeyo mise iyo la qiimaynin ma la odhanaya masalan haddii salaada laynagu waajibiyo qofka salaada duhur ay u gasho qadar allahu akbar uun laga odhan karo laga xidhan karo allahu akbar un in laga xidhan karo salaadii duhur markay taagnayd qofka dhinta ma dembi buu leeyahay miyuu makansaday qofkaasi qadar la tukan karo miyuu noolaa ma noolayn qadar la tukan karo qofkaasi ma noolayn kolkaa wuxuu ku leeyahay shayga marka ma'muurka la amro ee waajib la saaro ma mukalaf buu isla markaaba takliiftii buu ogaanayaa oo uu ku shaqaynayaa mise horta waxa la odhan jaaniskii tamakunka ha la eego inuu nool yahay qadar uu makansanayo iyo in kale hala qiyaasa miyaa la odhan oo tamakunka hala qiimeeyo ma la odhanaya maya lama odhanayo buu ku yidhi tamakunka hala eego wa anahu walasaxu asaxu waxa weeye annahu takliifta yaclamuhu wuu ogaanayaa yaclamuhu wuu ogaanayaa takliifta alma'muuru ka la amray wuu ogaanayaa israalamri amarka dabadiisa sidaa marka loo amraba inuu mukalaf yahay buu is-ogaanaya oo waxaasi waajib ku yahay laakiin jaanis ha lay siiyo oo hadda weli iguma waajibine markaan muddo aan cibaadadaa ku qaban kara aan helo oo mutamakin aan noqdo markaa ayaan ayaa waajibka ifuulaya lama odhanayo waana masaladu khilaafiyo asaxa buu soo qaatay wal asaxu asaxu waxa weeye annahu takliifkii yaclamuhu takliifka wuu ogaanayaa alma'muuru ka la amraye addoonkii ihi isral amri amarku markuu sidaa ugu dhaco markaaba wuxuu u qaadanayaa inuu ma'muur yahay ma'muur inuu yahay ayuu markaaba sidaa u qaadanaya muqadimadiiba halkaa inoogu dhamaatay khaatimo yar ayuu sheekhu meesha keenay khaatimatun khaatimatun waa khaatimo khatamana allaahu bilkhayr ilaahay khayr ha inoogu khatime e waa khaatimadii wuxuu yidhi alxukmu xukunku qad yatacallaqu inuu ku xidhmo ku tacalluqo ayaa la arkaa cala tartiibi tartiib inuu ugu tacalluqo ayaa la arkaa awil bedeli ama bedel inuu shayga ugu tacalluqo ayaa la arkaa fa yaxrumu xaaraan buu noqoni labaduba tartiibka iyo bedelkuba xaaraan buu noqoni aljamcu jamcintoodu waa laba mas'alo fa yaxrumu markaa fa yaxrumu ljamcu waa laba mas'alo waa tartiibkii iyo bedelka kii ugu tacalluqay ow yubaaxu waa la banaynayo mubaax bay noqonayaan waa laba mas'alo tartiibkii iyo bedelkii labadiiba mubaax bay noqon o yusanu waa la sunaynaya waa laba mas'alo tartiibkii iyo bedelkiiba sunay noqonayaan imise mas'ale ayaynu haynaa haddaba khaatimadan yar imisuu ka hadlay lix mas'ale ayuu sheekhu ayuu ku sheegay waxa weeye tartiibkii oo xaaraan ah iyo bedelkii oo xaaraan ah xurmada oo tartiib iyo bedelba ku dhacaysa iyo tartiibkii oo mubaax ah iyo bedelkii oo mubaax ah labaduba haddana bedel bay ku dhaceen waa afar iyo tartiibkiioo sunno ah iyo bedelkiioo sunno ah waxaynu haynaa maxay lix suuro ayuu meeshan kaga hadlay bal haddaba an mas'aladu ka hadlaya aynu eegno wuxuu yidhi alxukmu xukunku xukunka waa la garanayaa alxukmu xukunku soo xukun maynaan soo tacriifinin culimo xukunkii sharciga ahaa qad yatacallaqu wuu ku tacalluqayaa muxuu ku tacalluqi mutacallaqi baa meesha ka maqan sheekhu kitaabka wuu ikhtisaariyey ikhtisaariyey ikhtisaariyey alxukmu xukunku qad yatacallaqu wuu ku tacalluqayaa biashyaaa waxaa laga yaabaa sheeye fara badan inuu xukun ku tacalluqo siduu ugu tacalluqi sheeyada fara badan cala tartiibi tartiib ugu tacalluqi tartiibku waxa weeye saddexdaa shay ama labadaa shay marka hore kaa horreysii hadii kaa la waayana kaa kale ku xijisii waa tartiib laakiin adoo ka hore helaya ka koobaad adoo helaya ka labaad uma gudbi kartid waxaa dhici karta shareecadu inay sidaa ugu tacalluqdo oo maxaynu nidhi maxaa la samaynayaa labada shay kale horraysii marka hore kaa horraysii kaasi hadduu suurtogel noqon waayo ood weydo kaa kale ku xijisii kolka cala tartiib ugu tacalluqayaa baynu nidhi cala tartiib maxaa ka a isagoo tartiib ugu tacalluqaya waxaa ka ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad qur'aana wuxuu inagu yidhi wakuluu washrabuu xataa yatabayana kuluu washrabuu cuna oo caba baa layna yidhi kuluu cuna baa layna yidhi waxaa la cunayaa waa maxay talow yaa ayuha annaasu kuluu min aayibaati saw laynama odhan xaaraanta cuna miyaa mise waa xalaasha cuna maxaa la cunaya xalaashaa la cunaya kuluu ilaahay ayaa ina amray inaan xalaal cunayaal noqono haddaad weydid waxaad cunto wax alla waxaad cunto ayaad weyday wixii la cunayey ee nafta lagu kabayey oo dhan ayaad weyday naftaa iskugu kaa timid naftan ina ammaanay kugu teeda aduu malihid walaa tulquu biaydiikum ila tahluka nafihiina halaaka ku ridina buu ilaahay ina oo ha halaagina aayad kale rabbi wuxuu inagu yidhi ilaa man idura haddii qofka gaajo daran ay ku dhacdo oo idiraar uu meesha yimaado maxaa laynoo b laynoo baneeyey inaan baktiga cunno haddaba waxaad eegtaa inaad hadda baas inaad cunto hilib yaroo neef la qalay hilibkii shay la qalay hilibkii inaad cunto iyo bakti aan la qalin oo halkaa iskaga baktiyey hilibkiisa inaan cunno labadaba diintu way noo goshahay laakiin ogolidaa laynoo ogolaaday ma cala tartiib ba mise waa cala albedel waa cala tartiib bakti u dhowaan maysid intaad helaysid maxay wax kaloo la cuno haddii haddaba ad weydo waxa ad cunto oo hilib la gowracay cunto kaloo nafta ku ilaalisana ad weydid naftana ad u yaabto oo xididkuni uu kugu jiro ood bakti hesha ka waran bakti baad heshay baktigaasoo cuni maysid hadda kama dhergaysid baktiga waad ka dhergaysaa ma wax nafta aad ku joojisaad ka cunaysaa ee wax yar baad ka cunaysaa ood nafta aad ku hayso waxaynu masalada masaladan waxaa lamida ah dee dadka meelaha wadanada gaalada jooga hudheelada muslimiinta iyo meelaha islaamku ay degaan markay waayaan meel wada bakti un cuntadeedu tahay markay arkaan wada bakti un ay tahay wax kaluu sameeyena uu waayo cunto qaydi inuu qaatana uu waayo wax diyaarana wuu waayo dee cuntadii baktiga ahayd oo kale wey markuu nafta u yaabo ka dhargi maaye intuu hudheelka galo uu cunto fiican ka dalbado unbuu yartaa taaban in yaroo nafta haysa inta kalena dee kuwa gaaladii ha cunaan hadday cunayaan waa baktigii baa loola mucaamaloonaya xeerkeegii waxaad eegtaa haddaba jamcu ma xaaraanbaa mise waa mubaax mise waa sunna ile masaladu waa tartiibe neef la gowracay iyo neef baktiya adoo xididku ku hayo sow tartiib maaha gawrucu ma horaynayo kag la gowracay baad cunaysaa sow saa ma aha haddaad weydidna xaggeed uga leexanaysaa baktiga jamcu muxuu noqday haddaba labadaba ka waran inaad isku dhadhamiso kee horta hilib macaan inaad tiraa ka waran baktiga iyo kan kale jamcu xaaraan sow maaha waa fayaxrumudii fayaxrumu ljamcu wuxuu idhi alxukmu xukunkii qad yatacallaqu wuu ku tacalluqayaa biashyaaa buu ku tacalluqayaa sheeyo cala tartiibi buu ugu tacalluqi tartiib in la kala horraysiiye ah awilbedeli buu ugu tacalluqi bedel oo fayaxrumu waxa xaaraana aljamcu jamcintii hadda tartiibkii oo fayaxrumuljamcu asow maynaan tusaalayn tartiibko fa yaxrumu jamcu abaynu tusaalayna oo waa maxay waa neefkaa la gowracay iyo neefkaa baktiga ah. in la jamciyo la wada cunaa waa xaaraan laakiin waa la kala horraysiinaya waa tartiib jamciguna waa xaaraan bedelkii baynu rabnaa calaa sabiili lbedel waxa weeye bedelku tartiib meesha ma yaal inan baad dhashay inanta aad dhashay waxaa lagu yidhi nin u guuri nin ah oo u dhigma oo u beegtoon u guuri baa lagu nin u qalmo u guuri baa lagu yidhi inantii haddaba rag badan baa kuf u ah oo meesha jooga waxa iska banaan qad yatacallaqu alxukmu tazwiijka iyo guurintaasi waxay ku tacalluqaysaa dadkaa tirada badan baad u guurin kartaa inantaa laakiin cala tartiib ma aha horta inantaada hebel u guuriyo hebel markuu furana hebelka kale u guuri maaha macnuhu cala tartiib meesha ma yaal waa calalbedelo waxa weye inantaada ninkaasiyo ninkaa u guuri ama ninkaa ka daayo ka bedelo kaa kale u guuri ama kaa kale u guuri weey haddaba fa yaxrumljamcu haddaan isku geyno ka waran inantii laba nin u wada guurino inantii haddii laba nin loo wada guuriyo ma ma jamacaasi ma banaan yahay mise waa xaaraan ya jamacaasi muxuu noqonayaa waa fa yaxrumljamcu weeyi in la jamciyaa xaaraan weeyaan oo inantii laba nin loo wada guuriyo dee maalmahan malaa magaaladay ka taagan tahay be <laughs> waa waaqic jira sow waa masaladan ina wareerisay kolka waxaa jira haddaba culimo waa fa yaxrumljamcu in laba nini gabadh ay iskugu tagaan oo la yidhaah waa loo wada guurinaya waa xaaraan sharcigu ma ogola diinteenu meel ma banaynin fa yaxrumljamcu waa bedelkiioo fa yaxrumljamcu ah tartiibkiioo fa yaxrumljamcu ana ma qaadanay imise suuraan hadda hayna laba suuraynu haynaa tartiibkii oo neefka la gowracay iyo baktiga aynu ku tusaalaynay iyo bedelkii oo inantaa labada nin loo guurinayo aan ku tusaalaynay oo labaduba fa yaxrumuljamcu ah waxaan rabnaa haddana tartiibkii iyo bedelkii oo labaduba ow yubaaxu ah ow yubaaxu ow amase yubaaxu mubaax baa laga dhigi maxaa mubaax noqon tartiibkiibaa mubaax noqon ama eeg xukunkiibaa ku tacalluqaya ashyaa wuxuuna ugu tacalluqayaa calaa sabiili tartiib waana mubaax jamcintoodu ama wuxuu ugu tacalluqayaa calaa sabiili lbedel waana mubaax bedelkaa jamcintiisu laba mas'alo wada mubaaxa laynaga rabaa tartiib mubaaxa iyo bedel mubaax ah labadaa suura haddana halkana laynaga rabaa maalan markaan doonayno tartiibka waa tayamumka iyo weysaysiga qof baa dhaawac qaba wuxuu ka dhaawacan yahay xubnaha laga weysaysto ayuu ka dhaawacan yahay xubnihii xub laga weysaysan jiray ayuu qofkan dhaawac kaga yaalaa bal u fiirso haddana maadaama acdaau lwuduugii uu ka dhaawacmay qofkani uu dhaawac kaga yaal haddii uu biyaha mariyo oo halkaa dhaawaca uu ka weysaysto caadi u weysaysto waxaa jira waxa imanaya wax la odhan jiray ta'ahurulburi ay fuqahadu odhan jireen ta'ahurulburi bogsiimaha ayaa dib u dhacaya oo horuuna u bogsanaynin qofkani ama xanuunkaa ku siyaadaya xanuun baa ku siyaadaya diinteennu dee waa diin aad iyo aad u fudud oo yusri ahoo la yidhi kol haddii xanuunku kugu dib kugu dhacayo ama xanuunba uu kugu fogaanayo war biyaha iska daayo maxaad samaynaysaa iska gebagebayso xubnaha inta fayow intaad maydhu madaar gebagebaysanaysa saa ku tukanaysaa wa haddaba tartiib ugu tacalluqay xukunkani tartiib ku tacalluqay marka hore ee gebagebaysiga markaste maad ka bilaabi mise marka hore waa wuduu meesha loo baahan yahay maxaa loo baahan marka hore alwuduu baa loo baahan yahay haddii wuduu la waayana maxaa meesha imanaya atayamum baa imanaysa tartiib uguma tacaluqin marka ilayn ilaahay baaba yidhi fainlam tajiduu maaan oo nakira meesha la keenay fainlam tajiduu maaan fatayamamuu baa la yidhi kol haddii fainlam tajiduu maaan meesha taalo biyo la-aanta mar kadib un la gebagebaysanayo ama ciladaha dee lamidka tartiib baa la rabay culimo tartiib ugu tacaluqay sow maaha haddaad ka waran haddaba iska gebagebaysato eegtar waa laga soo gudbay oo gebagebaysigiibaad meesha la timid gebagebaysigii marka aad meesha la timid ee qofkii uu gebagebaystay unbuu yidhi uun warniyahow waad gebagebaysatay oo waa run waad gebagebaysatay oo waa run waad gebagebaysatay waxaad istiri xanuunkaa kugu raagi ama waxaad istiri xumad yar baa kugu kordhi war hadaad iska adkaysataba ka waran unbuu yidhi ood ajrigii badnaa qaadad biyaha iskaga weysaysato isagoo gebagebaystay unbuu biyihiina iskaga noqdo iska adkaysu isagunbaa dib isku qanciyo war iska adkaysa inta yar unbuu yidhi markaasuu dib u weysaystay oo macal meeshii boogtii qoyanayd xanuunaysay buu biyihii mariyey labadaas miyayna u banaanayn inuu jamciyaa ilan adkaysigan dambe isagaa looga tudhayey oo looga naxaliyey waxa ruksada loo siiyey isna ruksadiibuuba iska dhaafayba markuu ruksada qaatay ka ayuu kadib ruksadii intuu qaatay kadib ayuu yidhi anu asalkii baan ku noqonaya waanan adkaysanaya waxa weeye waa xukun ku tacalluqay shayo ala tartiib ugu tacalluqay oo yubaaxu ljamcu qofkaa gebagabaystay inuu biyihii dib ugu noqdo uu weysaysto diintu uma diidin de xaaraan ma aha ilain ruksuu haystaye ruksadiibuu iska daayey rukso ayuu haystaye ruksadiibuu iska daayey ilaahay buu yidhi ilaa intaa yar waan adkaysanayaae kol haddama dhimanayo haddii biyahaasi ay dilayaan xaaraan bay noqon lahaayeen walaa tulquu biaydiikum ila taaluka bay noqon lahaayeen xanuunu u dhimanaya ma aha waa xanuun yaroo xumad yar wata oo ku kordhaya ama maxaanku idhahdaa bogsiimaha naburka uu bogsanayay unbaa dib u dhacaya wuu bogsan doonaa dib uu dhacaya xaaraan kama aha inuu biyihii dib ugu noqdo waa yubaaxu ljamcu bedelkii oo yubaaxu ah ka waran diintu waxaa ina amartay bedelka marka la doonayo waxay diintu ina amartay inaan cawrada asturno cawrada inaan asturnaa layna amray kolka cawrada ama khamiis xidho oo khamiis ku astur ama surwaal ku astur ama macawis ku astur ama wax alla waxa doonta ku astur adu cawrada inaynu asturno oo cawrada aynu cawradeenna asturno diintu wayna amartay kolka waa calaa sabiililbedelo kaa doonto ku astur baa lagu leeyahay macawis baad xidhan kartaa ama khamiis baad xidhan kartaa maro eh, ama surwaal baad xidhan kartaa wuxuun baad cawradaada ilan xagga hoose lagama asturaynin laakiin waxaad og tahay khamiis qura haddaad ah, gasho ka waran khamiis qurunbaad dhex gashay waa gabadh diric qura xidhatay waxa weeye waa arin ceeba weeyaan waan aragnay oo dee wadanada qaar waxaa jira sawmaydaan arag wadano eh, ragoogu khamiiska xidhan yihiin way jiraan waxaa laga yaabaa inay nigis yaroo dee gaaban oo u raaco war wax saas lama ogola waayo qofkii si fudud buu ku faydmayaa si fudud buu ku qaawismayaa isagoon isagoynba meel kastuu fadhiisto cawradiisii ay banaan oolaysaa diintu kolkaa waxyaabo badan oo laynaga ilaaliyo o laynaga dhowray ayaa la rabaa haddaba haddaad macawis xidhato iyo hadaad surwaal xidhato labadaba cawradaadii waad qarisay sow saa waa bedel ama macawista xidho haddaba ama surwaalka xidho sow calaa sabiililbedel ma aha haddaad ka waran yubaaxu ljamcu miyayna ahayn bedelkiibaa yubaaxu ljamcu kuu noqday haddaad tidhaahdo anu macawisna waan xidhanahay surwaalna waan xidhanahay khamiisna waan xidhanahay war dee cawradaadii ubaad eh? sii asturatay cawradaadii unbaad sii hagaajisay ood sii asturatay waynu la soconnaa halkaasina waa bedelkii oo yubaaxu ah waa masaladii afraad sow ma aha o yusanu waa laba qaybood iyaduna waa xukunkiioo ashyaa ku tacalluqaya calaa tartiib buu ama cala albedel buu ugu tacalluqi tartiibkuna yusanu buu noqon bedelkuna yusanu buu noqon maxaa ka mid a talow kafaaratu lwuqaaca nin baa xaaskiisii ramadaan la kulmay ramadaan ayuu xaaskiisii la kulmay shareecadu waajib bay qofkaa saartay welibana cala tartiib baa loo saaray maxaa la yidhi qofkaa xaaskiisii iska hayn kari waaye ramadaanta u tegey waxaa la yidhi qoor xore waajibka koobaad waa qoor xoreyntii waa cala tartiib hadii la waayana xaggee uga baydh baa la yidhi laba bilood soon baa la yidhi laba bilood soon baa la yidhi haddii aad kaa weydo laba bilood soon ka waran labadii bilood uu soomi lahaa hadduu waay hadduu kari waayana ka waran maxaa la yidhi lixdan miskiin quudi kafaaradu mayna cala tartiib ahayn axkaamtaasi mayna cala tartiib ahayn waxaad ka warantaa qofka saddexdii mar wada sameeya miyaynaan ku soo dhiganin eeg waynu ku soo dhigannay saddexdiiba wuu wada sameeyey kolkaa saddexdaba markuu wada sameeyo dee midna way kaga dhacaysaa kii u horreeye laga rabayna way kaga dhacaysaa ee qoor xorayntii labadii kalena dee waa acmaalulbiri oo biri uu la yimid weeyo o biri ahaan bay ugu dhacaysaa saasay culimada qaarkood yidhahdeen biri oo sunanimay u dhacayaan labadii kalena sadaqo uu la baxay dee ilaahay agtiisa sunnay u tahay oo de sadaqadu maba xadidmaynba lixdan miskiin hadduu quudiyo boqol hadduu quudiyo toban hadduu quudiyo waa masaakiinta uu waxsiiye oo ajri buu ku helayaa soonkana sidiisaba matluub u ahaa kolkaa waxa weeye acmaasha labada kale labada kale ajri buu ku helayaa midna waajibkiibuu unoqonaya oo niyow siduu ajri labada kale ugu heli waxaynu uga qiyaasanaynaa bay yidhaahdeen salaada mucaadada la yidhaah sharciga waxaa soo arooray salaada mucaadada la yidhaah oo axaadiis saxiixa ku soo aroortay waa salaadii laba jeer la tukaday dee midna waajibkiibuu u noqday ka kalena sunaa loo xisaabiyey dee qofkana hadaba ila waa waajib bay saddexdani ahaayeen walow cala tartiib ha u noqdaane dee midna waajibkii ha u noqdo bay yidhaahdeen kuwa kalena mucaadadiiyo kalun hala xeeg noqdaan halkaasay la mareen kolka waad aragtaa waa aw yusan waa cala tartiib isagoo calalbedel ah oo yusanu laleeyahayna maxaynu ka dhignaa waa kafaaradii kafaaratulyamiinka la odhan jiray kafaaratulyamiinkana maxaa la kala dooran jiray saddex shay oo iyaguna laakiin ma ahayn tartiibe kaa doonto qaada ayay ahaayeen kafaaratulyamiinku haddaba cala tartiib ma ahayna waa cala lbedel bay ahayn kaa doonto qaada ayuu ahaa kafaaratulyamiinkii calaa sabiili bedelka ahaa jamcintoodu waa iska sunne buu ku yidhi lixdii suuraba ee khaatimada halkaasaynu kaga baxnay khaatimatun alxukmu xukunkii qad yatacallaqu inuu ku tacalluqo ayaa la arkaa biashyaaa ashyaa inuu ku tacalluqo ayaa la arkaa mutacalaq iyo tacalaqd ayaa maqan cala tartiibi tartiib buu ugu tacalluqi in la kala horreysiiyo awil bedeli bedel buu ugu tacalluqi in layska bedelo fa marka waxaa xaaraan noqon aljamcu iskugeyntii ow amase yubaaxu mubaax baa laga dhigi oo waa shay iska mubaaxa ow amase yusanu waa la sunaynayaayo shay sunno ah ayuu noqon in sha allahu tacaala cashirkeeni halkaa ayuu inoogu joogaya wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam